alxadiid alkhamis hada maxalu xadiiskii shabeeyey meeshaana waa meeshii looga hadlaayey rawaa ibnu abi shayba wa abu daawuud can caaishata radia allahu canha ibnu abi shayba iyo abu daawuud waxay caaisho ka wariyeen radia allahu canha ayda noqoshay qaalat inay tidhi dakhala calaya rasuululahi rasuulka allah ii soo galay sal allahu alay wasalam dakhala calaya rasuululaahi rasuulka allaa ii soo galay sal allahu calayh wasalam walxaal cindii egtayda fataatun gabarh ay ku sugantah iyadoo gabar ila joogto a ah rasuulku ii soo galay fa alqaa ilaya wuxuu ii soo tuuray xaqwahu hoosguntigiisii hoosguntigiisiiu ii soo tuuray fa qaala nabigu wuxuu yidhi shuqiihi hoosguntigan laba u kala jeex bayna haadihi alfataati gabadhan kula joogta iyo wabaynalati gabadha cinda umisalama ku sugan umsalamana waxaa sinad wa kale hoosguntiga laba u kala jecliyey jeexna waxaad sidaa gabadhaan kula joogtahagoogate jeexna waxaad sidaa gabadha umusalama taas maxay kutusee marada waa labo xariir iyo inta kale maradu hadday xariir tahay dumarka kaliya iskale haddaysan maradu xariir ahayn dunteeda raggii dumarku ma kala leh ee maxaa la kala leeyahay qaabka loo xiro fiiri nabigu macawisahaan u xiraan gabdhahan maro ay hagoogtaani ka dhigana waana hal maro saas darteeda maradan hadday adag tahay ninkan wuxuu ka tolo karaa shaata kan wuxuu ka tolo karaa kamiiska gabadh waxay ka tolo kartaa jalbaab marada dubteeda lama kala ah ma jirto mara dubteeda gabuleeda ila xariifa maaha mara raggu dubteeda leeyahan mama jirta mara dun ahaan ragga ay leeyihin mama jirto mara dun ahaan dumarku leeyihin maxaa qaabka kale lagu kala leeyahy waxaa lagu kala leeyahay qaabka loo xihado qaabka loo xihado waxaa la rabaa gabadhu markay marada xirato in markii la arko gabar la dhihi karo qof dumara in kala fahmo ninku hadduu xirtana inuu rag yahay in la fahmo dee gabadhii suweel iyo shaas isku taagto ninkii logta sooma waa nacallaqabta ka waran marka qaabka marada loo xirtaa kala leeyahy ee marada dunteeda maaha wax kala kala hoos guntigiisuu leey labada gabdhood kala jeexifidii soo ma jeeda daala calaya rasuullahi ii soo galay sal allahu alay waslam walxaal xinteegtayda fataatun gabaray ku suganta fa alqaa ilaya wuxuu ii soo tuuray xaquu hoos guntigiisii fa qaala wuxuu yidhi shuqii huu kala jeex hoos guntigan bayna haadihi lfataati gabadhan agteeda joogta iyo wabaynalatii gabadha cinda ummi nii aniga laa uraahmaa u um malayma ilaa qad xaadata inay kaan gaaheen maahan laa uraa ay laa adunnuhumaa u um malayma ilaa qad xaadata inay qaan gaaheen ah, inay xaydeen macnaha xaydkoo lagu qaan gaaro rawaahu xadiidka ibnu abi shayba ayaa ku wariyey fi musanaf raqamka lix boqol raqamka lix kun wey lix kun laba boqol toddobaatan iyo ko waa abu daawuud abu daawuudna wuxuu ku wariyey lix boqol wey afartan iyo labo walxaqu u fasila walxaqu xaqiga fi lxadiii xaali ku sugan yahay alisaaru waa hosguntiga qaala ibnu laiir wuxuu ku yidhi fi nihaaye taxta maadati xaqa maadadaas markuu sharxaya ibnu aiir walaslu asalka fi lxaqi u asala macqidulzaari waa meesha hosguntiga laga xirto asal xaqi waa la ydha halkaas meeshaas hosguntiga laga xirto aa la yidhahda asalka wa jamcuuna axaqu wa axiqaa uma sumiya waxaa lagu magacaabay bihi xaq wejiye aliskaaru hoosguntigi hoosguntigi laftirkiisaa magacii la siiyey oo xaytaa calaaqada ka dhexayda hoosguntiga iyo makaanka lilmujaawarati daris isla yihi maxaa halkan waa meeshii lagu xili jiray darisu leeya hoosguntigu meeshaa marka meeshii lagu xili jiray magaceediyaa la siiyey magaceediyaa la siiyey fiihi xadiidkan waxaa ku sugan ana aljaariyata gabadha idaa xaadad markay xaysho wajaba calayhaa waxaa waajib ku ah maa yajibu wixii waajib ku ah cala almar'ati alkabiirati haweenayda weyn wixii waajib ku ah ee waajib ku ah oo min alixtijaabi inay isxijaabto watasaturi inay is-asturto hiri xayla gabadhaan maradan siiwi ma xayla muxuu sii marada cilladii xuu ka dhigay inay xaydgeerta u malaynta hiri taas waxay ku tusaydaa gabadhu hadday qaangaarto waxaa waajib ku ah waxa haweenayda weyn waajib ku ah oo ah inay xijaabato inay cawradeeda asturto inaan jidhkeeda qof ajnabi ka ah uusan arag saasaa waajib ku ah waxaa kaloo xadiidkan ku sugan wa ana alxayda xaydka calaamat lbuluuq waa calaamadda qaangaarka fii xaqi lmar'ati haweenayda xaqeeda haweenaydu waa ku Ah, waxyaalaha haweeneyda u gaarka oon raggu shaqo ku ka mid gabar haddii xayd ay heso waa qaangaar rawa imaam abubakr ibn abi shayba abubakr ibnu abi shayba wuxuu ku wariyey fii musanafihi raqamka can ummi salama radi allahu canha qaalad inay tidhi idaa xaadat iljaariyatu gabadhu hadday xayd gaarto wajaba calayha waxaa waajib ku ah maa wajaba cala ummiha hooyadeed wixii waajib ku ah takaaliiftii sharcigo dhan a waajib ku ah dahaaradii salaadii soonkii wax allo wixii waajiba inay xijaab qaadato